السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد dhalinyaro iyo maamulba dadka jaamacadda jooga iyo guud ahaan culimo iyo dowladba dadka gobolkan u dhashee jooga waa u mahad celinayaa soo dhowaynta ballaadhan iyo sida mugga leh ee gacmaha furani ku jirtana loo soo dhaweeyey intaa kadib wakhti waa iska cidhiidhayaa waxaan tilmaami doonaa darsigan lai dhiibay cinwaankan mas uuliyat طaalib aljaamiciy fi lmujtamac etigaasi u dhaxeeya markaa labadaa wakhti ee ummade ay leedahay ardaygaasi markaa xilka koowaadee saarane wuxuu yahay inuu huwiyada huwiyadu waa identity waa af soomaali waxa lagu garta cid waxaa cid calaamad u ah dhaqan u ah diin u ah taariikh u ah af u ah waa identityga ummade ay leedahay identitygi ama baadisocdi ummaddu ay lahayd ee lagaga garanaya ummadaha kale waxaa la rabaa inuu ilaaliyo kadibna uu ku kororsado inuu atasallux bilcilm aqoon inuu isku hubeeyo si uu mustaqbal cusub u waajaho marka waxaan leenahay xilka koowaadee saarani waa dhaqankiisa iyo diintiisa inuu haysto inta ugu badan leh ardaygu inta uu heerarka hoose waxbarasho ku jiro sekandariya wixii ka sii hooseeya waxaad mooddaa inuu talqiinka aqbalo in wax loo sheego laakiin markuu heer jaamacadeed soo gaadho waa heer qofka maskaxdiisu ay bislaatay oo inuu wax baadho ama wax niqaasho ama ka doodo ama shayga angalis tiro badan leh dhinacyo tiro badan leh uu ka eegaba bilaabanta waxaa kaloo bilaabma waa wakhtiga uu u furmo afkaarta caalamiga ah waa wakhti luqadiisu ay dhisantay oo afafka ajanabi wixii ku qoran uu akhrii karo waa wakhti uu yimi meel cilmi lagu hayo jaamacaadku sidoodaba waa almacaarik alfikriya waxa meelahay ka dhacaan waa dagaalada fikirka ku saabsan iyo aqoonta ku saabsani waa dhulka uu yaallo ardayguna haddii uu waxaa la kulmo isagoo madhan u ambadaa waana arday badan wixii ku dhici jirtay arday badan oo soomaaliyeedu halkan markay iska joogeen ama masaajidka iska geli jireen ama dad iska masaakiin ahaa jaamacado dee waddanku muu lahay waagii hore dabadaha loo diri jiray dabeetana baddaas buu galaa isagoo aan kiiba ahayn buu soo noqdaa waxa koowaadee uu lumiye uu yahay aydhanta tegiisa isagoo soomaalinimadaba ka faanaya ama af soomaaliguba wax liita la yahay iyo inta ku hadasha ama dadka masaajidka ku sii socda ay leeyihiin iska dadaan shaqo waayey dadka intii shaqo weyda inay xagga ku socoto waayo wuxuu soo lumiyey waa idhanta tigiisii wuxuu bini aadamkana kaga socnaa waxaan leenahay markaa ardayga jaamiciga waxaa saaran marka koowaad inuu aydhanta tigiisa sugo kiisa caqiideed kiisa fikradeed kiisa umadeed kiisa afeed waayo waa inaad sumad iyo sawrac yeelataa binaadamku wax isku jira waxna wuu isku darsadaa binaadam waxna waa u kala soocanyi sidaa awgeed maadaama aad timi goob dagaal haddaad goob dagaala digoon qori sidan dee tagto waad jabaysa waxkamaana goobaha fikirku waa goob dagaal laakiin rasaasta ka dhacda waa aqoon ee maaha qori iyo marwaqtoona maaha adoo madhan haddaad timaaddo markaa waan diintaada iyo dhaqankaaga iyo afkaagu sugnayn waad ambanaysaa waxaanad noqon doontaa markaa ulkuway baaba'day waa kuwo wixii ay shaqaynayeen uu lumitaan noqday iyaguna ismoodaya inay fiican yihiin iyagu wax ismoodayeen inay fiican yihiinoo dee wuxuu ku wadaa inuu aqoon noqdo oo dadka waxbuu u sheeganayaa laakiin xaqiiqada waxa weeyaan inaanu aqoon-yahankii la rabay aanu ahayn dad aakhirada weyda wax walba weyda qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin ilaahay wuxuu kuwa khasaara waa kuwa nafya ahlba waayaya maalinta qiyaame wartaasunbaana khasaaraha weyn buu alla tilmaamaya subxaana wa tacaala ayuha alaxiba aqoontu markaa wadannadu waxay leeyihin waa la dhaa educational policy aqoonta marka la qaybqaybinayo siyaabo badan baa loo qaybqaybiyaa mar akademikali baa loo qaybqaybiyaa marna waxaa loo qaybiyaa viewga ama educational policyga dawladdu ay leedahay haddaynu aragtiyaha dawladda ku eegno aqoonta saddex qaybood bay u qaybiyaan saddexdaa qaybood waddan waliba qayb wuu qarsadaa cidna uma sheego waa mamnuuc qaybna sankaa layska geliyaa oo waddan waliba free buu bixiyaa lacag buu ku daraa qaybna waa la kala iibsadaa qaybta koowaad waxay idhahdeen waa alculuum asiyaadiya soverenity waa aqoonta keenta dunida inaad hoggaamiso dowladaha dunida hoggaamiya aqoonta ay ku hoggaamiyaan aqoontaa laysma siiyo waa wixii ku saabsan culumi alfadaa cirka iyo waxa loo dirayo waa wixii ku saabsan nuclearka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan culumta hubka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan oo dhan aqoonta inuu wadan dunida hadheeyo oo ka xoog bato muruqa dowladnimo waxa soo saara taas laysma siiyo bale waxay idhaahdaan basaasidda dunida ugu badan leh taasay ka dhacdaa basaasinimada hay-aadkan intelligenisku ay u samaysan yihiin dunida waxa ugu badane ay qabtaan waa inay technology xadaan weliba kuwa isxadaa waxay u badan yihiin kuwa saaxiibada ah yurub iyo maraykan baa isxadaya inta saaxiibadaaba isxada saa awgeed aqoontaasi iyadu waxa weeyaan aqoon xoog lagu ilaaliyo oo dowlad wal iyo dal waliba uu ilaashado aanu cidna u oggolaanin laa tucطa walaa tushtara lamana bixiyo lamana iibiyo waa laga yaabaa broductkeeda in lagaa iibiyo laakiin iyada lama iibinayo dayuurad waa lagaa iibin karaa brogaraamada qaar laga nuqsaamiyey oo mar iyaga ku xidhaanayso u baahanaysid waa dunida sa isticmaalaa dayuurada eh, f a d baa lagaa iibinayaa laakiin rasmi maaha brogrammada rasmiga ay kuma jiraan waxaa la iibinayaa iyadoo maxay iyadoo nusa oloftii iyo duulimaadkii xoogan waa leedahay laakiin waxyaabaha qaarkood lama socdaan culumta qaybta labaad waxay dhaahdaan waa culumta cid waliba ay deeqsiga ku tahy waa culumta waddan waliba uu isku dayayo dunida inta kale inuu gaadhsiiyo waa qoomaha ku saabsan alhuwiya wadaat aydhanta iyo dadnimada u ummadda ay leedahay waa diinta waa afka waa dhaqanka waa aqaafaadkiiyo kaljarka waa taariikhda ummad waliba deeqsiyin bay ku tahy saa daraaddeed safaaradahan dunida haddaad tagto safaarad kasta waxay leedahay xafiis kaljarka ku saabsan oo afkooda iyo ammaanta waddankooda iyo dhulka loo eh, maxaa la dhahaa tuurisamka lagu tagay konton baro jiray ku sii haddaad safaaradda tagto oo ku saabsan un waddankaa dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo afkiisa iyo wixiisa ku saabsan waddan waliba inuu kiisu faafaa buu jecel yahay markaa wadan waliba inuu kiisu faafo faransiisku inuu dunidao dhan faransiiska dhigaa buu jecelyahy luqada faransiis inay noqoto ta sayaraysa ingiriisku luqada ingiriis sayaraysaa buu jecel wadan waliba afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo taariikhdiisuu rabaa dadka kale inuu baro innagu dhibtayna haysataa waxa weeyaan inaynu faafinno keenna daayo waynu ka faanaynaa agriisigana cilmaynu haysanaa afsoomaaligana baadiyanimo saaga maaha yani afku waa waxa lagu qoro ee isagu kuma saabsisnaa af waliba wuu noqon karaa mid cilmi sida wuxuu kaloo noqon karaa mid jahli sida waa dadkiisu siday ka dhigaan marka qaybtaana dadka cid walba waa la siiyaa qaybta saddexaad ee markay qaybinayaan ay tilmaamaan waxa weeyaan waa qaybta mushtarak bayna albashara bay dhahay waa qaybta dadka ka dhaxaysa ee inta badan jaamacaadka laga iibsado inaad lacagtaada ku dhigan karto jaamacaadka dunida ku yaalla taa doontaba haddaad imtixaanaadka ay u baahantay inay ka soo gudubto lacagtaadana aad haysato waad dhigan karaysaa waa qaybtan ku saabsan hindasada caadiga injineerinka ibka dhakhtarnimada dhaqaalaha siyaasadda maamulka qaybahan inta badan la dhigo iyagu labada kooxood kooxna kama tirsana intan la ysugu deeqee badanna kama tirsana haddii aan dan laga lahayn intan la qarsadana kama tirsana laakiin waxay ka mid yihiin inta bini aadamku wadaago haddaba dunidu tanaafus bay ku jirtaa loolanbay dunidu ku jirtaa kownkan ama universekan aynu joognaana waa khasaanad sir badan sida khasnadaha waxa furaana waa cilmi ciddii cilmigaasi ka seexata cidlay ku soo dhacda ciddii u dadaashay isku dayda inay furtaana cir iyo dhul iyo bad iyo korkiisa dhulkaba way ka faa'iidaysataa innagu weli waxaynu ugu noollahay lahay ilaahay u abuuray wixii alla ku aasayna waa ku aasan yihin waayo wixii furaahu noqon lahaabaynaan haynin geedaynu ka jarna mooyane dee geedba kuma kordhino marka innagu sidii rabbi uu inoogu abuuray baynu u dul joognaa haddaba waxaan leenahay ardayga jaamiciga ah xilka koowaad ee saarani waxa weeyaan waa inuu aydhanta tiga ummadda ilaaliyo waa xilkiisa koowaad waajiibkiisa koowaad waa inuu aydho datiga ummadda ilaaliyo isagoo aqoon-yahana xilkiisa labaad waxaynu leenahay saaranay markaa wuxuu yahay atasallux bilcilm inuu cilmiga si dhab ah uu qaato oo si dhaba ah maxaan uga jeedaa waa inay ardayga ka muuqataa aljidiya walitqaan inuu si dhaba ah wax baranayo ma aha inaad sugto shahaadatu zuur intaad ka helayso shahaadada beenta ah waraaq hadhow aad dad ku tidhahdo jaamacad baan ka imi waa shahaado beena markaa waa markhaati beenaale laakiin waxaynu u baahanay inaynu itqaaninno inaynu sugno aqoonta sugista aqoontu waxay u baahan tahay dee dadaal badan waxay u baahan tahay inaad wax fahamto waxay u baahan tahay alistaycaab inaad isku daydo inaad koobi karto waxay u baahan tahay inaad digest inaad hadmiso calaaliso burburisid intaa kadib baad ibdaac iyo ibtikaar samayn kartaa waxa jira markaad koobto ee cuntee calaaliso si fiican u qaadatid kadib baad samayn kartaa maxay wax soo saar iyo ibtikaar iyo invention iyo wax cusub haddii laakiin ay noqoto muqararaad la qaybo waxaa la ydhahaa waxoogaa waraqo yararoo aad brofesorka afkiisa intaad ka qorqorto aad soo xifdido hadhowna imtixaanka aad ku dulma tagto ku tuftid dabeetana aad tidhahdo khalaas waa iska tegi wakhtigiina waad iska khasaaraysay ummadda hantideediina waad khasaaraysay adna waxba maad kororhsanin sida awgeed jaamacaddu waa meesha ardayga daaqadiisa enerjigiisa aqoontiisa waa meesha qarxisa waxaynu u baahannay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa in allaha yuxibbu idaa camila axadukum camala an yutqinah xadiidka xasankaa wuxuu nebigu ku tilmaamaya ilaahay wuxuu jecel yahy midkiin hadduu wax qabto inuu si fiican u qabto afar sannadood shan sannadood lix sannadood toddoba sannadood oo cimrigaaga ka mida ah ayaa joogtaa jaamacad hadhowna marartu walaa adri inaad noqoto waa toddoba sannadood oo cimrigaaga ka mid ood lumisay inaad lumiso maaha ee waa inaad waxaad u soo baxday waa inaad idqaanisaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faraya waxyaabaha ugu liitee la qabtaa waa neef xooloo la gowraco soo maaha war xataa haddaad neef gowracaysaan si farsamaysanoo u wanaagsan u gowraca buu nebigu leeyay waxaad samaynaysaa xataa hadduu dil yahay wuxuu nebigu leeyay in allaha tabaaraka wa tacaala kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u qoray shay kasta alixsaan in lagu sameeyo faidaa qataltum faaxsinu lqitla war haddaa wax dilaysaan si fiican u dila buu nebigu leeyahy waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa haddaa wax gowracaysaan si fiican u gowraca walyuxid axadakum shafrata midkiin hadduu rabo inuu wax gowraco mididiisa ha soofaysta buu nebigu leeyahy oo walyurix dabiixata neefkan ha u raaxeeyo yuu nolosha ku silcini haddaad raawis intaad soo qaadato maantaoo dhan kirkirtid dee akhira waa laguu qabsanayaa inkastoo neefku inaad qalataa xalaal ku ahayd laakiin inaad cadaabtaa kuuma bannaanayn sidaa awgeed neef dilistii haddii la yidhi si wanaagsan u qabo aqoon barashadeed maxaad u malaynaysa qofka muslimka ahi waa inuu wax idqaaniyaa idqaanku xagguu ka yimaadaa jaamacaduhu ma aha meel dadka lagu dhaamiyo ee waa meel caqliga lagu furo waa kala laba inaad u timaaddo inaad wax soo qaybtid iyo in madaxa laguu furo lagu siiyo mafaatiix alcilmi jaamacadda waxay bixisaa furayaasha laakiin guriga haddii furihiisa lagu siiyo aad geli weyda ka war haddaan lagaa raba inaad research garayso gurigan iyo waxa ku jira baadi doontid laakiin jaamacadda waxay kuu ogoshay inay ku siiso furihii aad iskaga furi lahayd qaabkii aad guriga kan u geli lahayd macluumaadkiisi iyo maabinkiisii bay ku siinaysaa dabeetna adaa lagaa rabaa inaad baadi goobtid waxa ku jiro aad eegtid waxay yidhaahdaan carabtu callimhu kayfa yastaad bay idhahaan faqiirka bay idhaahdaan war ha quudinine sida loo dabtabar bay idhaahdaan yacnii qofku hadduu maalin walba markuu ku yimaado aad waxoogaa u dhiibto iyo haddaad barto sida loo shaqaysto keebaa keebaa midho badan haddaad qofka barto maalinta ku yimaadaba xabad kalluuna siisid iyo haddaad barto baddaa sida kalluunka loogala baxo adna wakhti yar bay kaa qaadanaysaa inaad barto inuu badda geli karo isna wuu kaa maarmayaayo bad dhan oo ilaahay abuuray buu helayaa inuu ka xoogsan karo sida ogeed tacliimtu waa nooc jaamacaddu waa nooca jaamacadda waxaa la rabaa in furo lagu siiyo laakiin adigu inaad noqoto qofkii soo jeeday ee leybareeriga gelayay ee wax baadhayay ee wax baxsinayay qodobka labaad waxa weeyaan tuuganimadu ma bannaana ardaynimada honesty inaad mukhlis noqotaabaa la rabaa waxaan uga dan leeyahay imtixaan la soo xada iyo buug wax ku qoranta la soo naqliyo macallinka loo dhiiba iyo dee dunida kale si ay isu baadhaabaabay leedahay oo jaamacadka waaweyne dunida ku yaalla dee waxay leeyihiin brograamo ay iibsadaan oo sida googolko kale ah alogoritamkiisa leh oo waxaad qortay marka la geliyo soo saaraya inba meeshaad ka keentay inba buuggaad ka soo goysay hadduu waxaagu ka taambays ahaa oo aad buugganna in ka soo jartay kanna in ka soo jartay intaas ku rakibatay aad ka dhigtay adigu inaad qortay wuxuu soo saarayaa brograamkani inba xaggaad adugu ka keentay marka waad ceeboobaysa buugga ama inaad si cad u sheegtaa inaad wax ka soo qaadatay ama dee idunbaad qaadatay waa inaad adugu waxaagii samaysay laakiin inaad isku dhadhajiso innaga waxaa laga yaabaa inaynan brograamadaana haysan dabeetana arday tuugii inay soo baxdo unoo waxadda waxba haxadda naftaadana waad khiyaamaysa waddankana waad khiyaamaysa jaamacaddana waad khiyaamaysa bulshadana waad khiyaamaysa khaa'inkuna ma guulaysto waxba tari mayso inaad la yidhaahdo imtixaanaadkii b balas iyo e balasba ku baxay waxba tari mayso waxaad garanaysaa waxtara waxa aad garanayso ayaa waxaa wax tara saa daraaddeed ammaan alcilmiya waa oo itqaanka waxaa ka mida ah inaad wax sugto waxaa ka ah inaad ammaana cilmiya yeelatid inaad noqotid qof raba mukhlis ah, oo waxaanuu rabo inuu barto daacad ka ah daacadnimadaas waxay keensanaysaa inaada tuuganimada sii baran haddaad ardaynimada tuug ku tahay hadhowna de waad xadaysaa un meesha kalea tagto faa'iido yeelan mayse waxaa ku habboontahay markaa si aad cilmiga u itqaanin kartaan inaad ammaanada barataan inaad onos noqotid inaad jiiting samaynin waxadin waxaan intaa idin raacinaya marka labadaa qodob haddaa isla heshaa inaad hubiyadaada ilaashan kartid oo dee cilmaa yaro lagu ilaaliyaa un diintaada afkaaga dhaqankaaga inaad ilaashatid waxaad ku ilaashanaysaa waa aqoon inaad baratid dadku inta badan waxay u haystaan malcamadii wixii uu soo maqmaqlay iyo xaafadaha wixii aad ka soo gaadhay ama reeraha wixii aad ka soo gaadha inay tahay diintii rasmiga ahayd ah, oo aad garanaysa wartaasi diin maaha diintu waa waxay kitaab iyo sunna sheegayaan aad si fiican u fahamto waxay dhahaa kitaabka qur-aani waa buugga doonida loogu akhris badan yahay looguna aqoon daran yahay bay yidhaahdaan labadaasi may wada qabataa imise muslimaa faatixada akhriyad umalaynaysa soo ma badnaa imsa faataxada macnaheeda yaqaana waa mid subxaan alla ummaddanoo faataxa akhriyayso haben iyo maalinba wado aan haddana garanayna oo wax cajab ah yani waa dhibta ay raaxaysataa faataxa macnaheeda inuu bartaa maxay qaadan lahay toddoba aayadood macnahood inaad barataa wakhti intee layba kaa qaadan lahay laakiin dee dhug baynan u lahayn waynan eeginba sidaa awgeed waxaan rabaa aydhantatigu Eh, soomaali baan ahay iyo reerkayga muslim ha kuma sudmo haddii kale waa waxaan yararka hadda ku dhacee markuu gaalo facebook iyo meelaha kane waxoogaa dooddoodaya oo khuraafaad akhrinayo warko markiiba uu murad isla soo taago war maxaa inamadii ku dhacay mid wax sheegsheegay unbay soo maqleeno runbay moodeen xataa bini aadamku war shakiga lama gudbiye markaad yaqiin gaadhaabaa la doodaa haddii in yar laga soo shakisiiyo isna shakigii wuu soo doodaya shaki cilmi maaha waxlena markaa aydhanta digiinna waa sugtaan war diintiinna barataan baranaysay haddana waxaan rumaysnay ma aqaano waa ceeb waa ceeb waan aqbalayaa odayga ama islaanta baadiye jooga haddii aqoontu ku yaraato waayo awalba iyaga wax looma dhigin waxoogaagood awalba cilmi dhagood buu ahaa cilmidhagoodka in loo saxana waan ogolay laakiin adigu inaad tidhaahdo diintayda cilmidhagood baan ku hayaa waa ceeb jaamacadna waan joogaa waxaan rumaysnahay ee aan adduunkan dhan ka rumaysnahayna waa cilmidhagood waa ceeb runtii idan waa inaynu aydhanta sugnaa kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadna waa maxay atasalluf bilcilm waa inaynan ka been sheegin waxbarashadee waa inaynu ka run sheegnaa mar saddexaad waxaan tilmaamayaa culumta marka la qaybinayo si kaloo loo qaybiyana waa jirtaa siyaabaha loo qaybiye kale waxaa ka mid ah culumta qayb waxay idhaahdaan waxay ka warantaa qofka biniaadamkaa ficilkiisa qofka biniaadamkaa ficilkiisa waa culumtan dhaqaale ku saabsan siyaasad ku saabsan waa afcaasha biniaadamka uu samaynaya ka warantaa qaybna waxay ka warantaa bay yidhaahdaan maadadda materialka oo waxaan fysics iyo chemistry iyo waxaan materialka injineerka iyo waxa kan qaybna waxay yidhahdaan waa culuumi shariica innaga dhib baayna haysata wakhtigan dambe oo ceebihii isticmaalku inagaga tegay waxaa ka mid ah qayb shareecada baratay oo laakiin qarnigii saddexiyo tobnaad ee miilaadiga nool hadduu joogaa indhaha dadka dhintay buu wax ku akhriyaa isaga kuwiisa wax kuma arko aw hebelkii noolaa goorma wixii uu qoray buu dul taagan yihi taasi waxay dhaxal siisaa noloshii uu la noolya inaanu waxba ka ogaanin kaasi waa qayb dadweyneheenna ka mid ah qoyankeenna ka mid ah xagga kale cagsigana waxaa jooga mid injineera ah, ama abiiba ah, ama siyaasiya ama dhaqaalayahana oo aan weysadu waxay ku burta aqoonin iyana waa ceeb labaadoo ka sii darantii hore adduunna waxbuu ka og yahay salaad waxay ku burtana ma yaqaan ardada jaamacaadka ee cusub ee wakhtigan nool ee fursadda helay hadday tahay cilmigu siduu u faafay hadday tahay nadka iyo waxa la haystaa waxaan leeyahay waxaan rabnaa ciddii kulmin lahayd ciddii kulmin lahayd waa ardayga jaamiciga ah waa qofkaasaa helaya fursaddii waxbarasho ku jira wakhti uu u xadiday inuu waxbarto jooga cimrigiisa markan waxbarasho ugu talagalay fursaddii inay hor taallo sawgeed waxaan rabaa haddaad dhaqaalo baranayso inaad kaloo ogaato islaamku muxuu dhaqaalaha ka qabaa maxaa xaaraana maxaa xalaala maxaa la ogolya labadaba waad baran karaysa waxaan rabaa haddaad siyaasad baranayso inaad ogaato aadanaha wixii uu taariikh soo maray iyo tajaaribtii bini aadamkaa ah inaad barato iyo maamulada iyo say u jireen iyo say u dhisnaayeen say wixii kaaga habboonaaye fanniga lagu dhigay inaad barato isla markaana inaad ogaato rabbi muxuu kaaga warramay kaaga sheegay ilan qur-aanku wuxuu ka warramayaa boqorro gaaleed boqorro muslima nebiyo daday la dagaalameen gaalo guulaysatay muslim guulay waxoo dhan baa qur-aanka ilahay kaga warramaya dhanka kalena inaad baxsidid maxaa qur-aanka ku yaalla waxaan rabaa inaad abiib noqotid dhanka kalena inaad baratid maxaa shareecada ogoshay maxaan ogolayn waxaan rabaa inaad saydali noqotid farmacology inaad baratid laakiin inaad garatid dawada maxaa xalaala maxaa se xaaraana dadka dawo khamri ku jirto ma la siiyo amse lama siiyo see wax loo samaynaya badiilmel helaya amse la heli maayo maxaa diintaadu ogoshay maxaanay ogolayn yani waxaa laga yaabaa maanta dawooyinka inoo yimaadaa kaljarska ay xataa ku salaysan yahay dawooyin baa jira dhadhanka loogu sameeyey waxaan xalaal ahayn iyadoo la eegaya kaljarkii dadkaa iyo si soo carruurta marka dawadooda hadiyo goor wax macmacaan bay leedahay sooma sago liqaa even the cultures baa lagu eegaa culjarkan waa maxay dhadhammada u fiicana u yaqaana saaweed ummaddii hore ee taariikhda islaamiga markaad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa caalim faqiih ah oo qaadiya xagga kana culuum alijtimaaciya oo siyaasiya hogaaminaya soo ibnu khalduun nin la yidhahdo ma maqashaan ibnu khalduun waxay yidhahdaan waa mu'asiskii koowaad ee culuum alijtimaaciya fi اlcaalam awal kitaab waa muqadamadiisa yidhaahdaan kitaab taariikhu qorayey kitaabka taariikhda uu qorayuu rabay inuu muqadamo u sameeyo kitaabkiisa muqadamada waxa ydhaha xawaali afar sannadood bay ka qaadatay inuu qoro kitaabka muqadamada uu qoraybaa xataa maanta muslimku qiimaynta kitaabka ay siiyaan wuxuu kaga yimi galbeedka markay mustashriqiinta iyo kuwii galbeed akhriyeen ee buunbuuniyeen ayaa dib loo ogo layidhi waryaa show muqadamada waxbaa ku jiray si awgeed waxaan rabaa qaadi buu ahaa qaadigii sharciga ahaa ee maxkamadda islaamigaa ah joogay buu ahaa ninka waxaan qorayana wuu ahaa waxaan leenahay ibnu nafiis abiib buu ahaa waa awal man iktashaf dowra damawiya suqra dhiig wareegga yar waa ninkii dunida bila talyaanigu waa beenkay sheegtaa awal rajul kutubtiisii baa la hayaa iyo baxdigiisii sheega adowra damawiya suqra isla markaana faqiih shaaficiyo manhaajka ka ahriya buu maxay masaajid ka ahriya waxaan leenahay markaad dib ugu noqoto ibnu rushd ama imaam alghazali fuqahay ahaayeen filosofyarna way ahaayeen culum alfalsafa almucallim aani baa lagu tilmaamay ibnu rushd inuu ahaa bacda aristo waa ninkii labaad bay idhaahdaa waa shaarix kutuba marka afkaarta aristo loo sharxayo aviros wuxuu yidhi bay yidhahdaan aviros waa ibnu rushd imaam alghazali waa awal man ilaahayaadkii ay rumaysnaayeen naqdiya tahaafut ulfalaafsafa qorayay xaggana waa faqiih haddee shaaficiye fuqahadeeda ragga ugu waaweyn buu ahaa ibnu taymiya waa awal kitaab la yaqaano macruuf ah oo lojigiska mantiqa aristo ninkii koowaadee radiya alfikr tajriidi haddana waa faqiih xambaliya maxaan uga dan leeyahay waxay ahaayeen dad casrigooda nool dad aqoontii dunida markaa lagu hayayna ogaa ibnulhaytham waa awal rajul bilaabay optikiska qaybtan loo yaqaanaba ee fiskiska ka tirsan duniduna ilaa hadday wixiisii arday uti isla markaana waa caalim muslima idan waxay ahaayeen muslimiintii hore dad kulmiyey saddexdan cilmiya ay sheegayen culumtan qofka bini ah iyo afcaashiisa ku saabsan human scienceska ah, culumtan ku saabsan natural scienceska ah, iyo cilmigan sharcigaee waxyiga ku saabsan ayay kulmiyeen waxaan leenahay ardayga jaamiciga waa ciddii kulmin lahayd aqoomahaasoo dhan garanay weli axad ulculamaa baa wuxuu idhahaa kitaabka qur-aani waa kal qaara buu yidhaahdaa isla markaa almasaaxa almuktashafa qaliila buu leeyahay waa qaarad dhan oo inta la ogaaday weli yar tahay buu tilmaamaya waa haddii da aynu rabna inaynu qur-aankeenna si fiican u barano ilahay markuu leeyahy awalam yanduruu ama undur maada fi samaawaati walard cirkiiyo dhulkan baleega u fiirsada si dhaba ma ugu fiirsannaa haddaynu si dhaba ugu fiirsanayna waynu baxdin lahayn de waa baadi lahayn research baynu abuuri lahayn aqoon baynu keeni lahayn mashaakilka ayna haysta waxaa ka mid ah in badan maanta alijaaز اlcilmi fanni la yidhahdaa jiro culamo ay daraasayso ay hadda soo bandhigaan aliعjaaz اlcilmi fi اlqur'an aw fi الsunna mucjisaadka cilmiga qur-aanka ku jira oo ka warramaya maalan ilmaha iyo siduu u abuurmo iyo maraaxisha uu maro iyo oo qur-aan iyo xadiisba ka warramaya aqoonta fale ka qayb ka mida ah, aqoonta badda qayb ka mida ah, lasoo bandhigo hadda waa xaqiiqo jirta oo caddaynaysa kitaabkani inuu xagga alle ka yimi marka muslimiintu way farxaan dhankaa farxad uu ka leeyahy dhan kalena ceeb weeyaan xagguu ceeb ka yihi kitaabka sidatoo ka warramaya oo aad marka gaalku sheego tidhaahdo allah waa ku qorraa kaygana aanay ceeb ahayn kitaabkaad sidataa inuu waxaan sheegayo laakiin adigu aad ogaanayso markaa harvard university ay sheegto aad odhanayso waa kan waa ku yaallaa ayagana ama jaamacaadka dunidu markay sheegaan adnaad tidhahdo waa kan waa ku qoraa waa runtaayo waa ku qoran yihi laakiin adigu xaggaad eegaysa macnaheedu waxa weeyaan waxaan kitaabka ku qoran umaynan xidhxidhan inaynu baadhno maynan baadi doonin sawgad ardayga jaamiciga maanta jooga waxaan ka rabaa inuu noqdo qof cilmi baadhistiisu ay rasmi noqoto aqoontiisa diineed ay rasmi noqoto aqoontiisa maadiga ay rasmi noqoto aqoontiisa human science ku saabsan ay rasmi noqoto isagu keena markaa ibtikaarka iyo inventionka waxay idhaahdaan aqoonyahanku laba u qaybsamaa way idhaahdaan waa laba qaybood qolo waxay idhaahdaan waa caalim baaxis muxaqiq muratib waa nin caalima oo researchara laakiin wuxuu baadhaa wax la ogaa uun buug cusub buu qoray kan buu qoray laakiin wax cusubi kuma yaalina wuxuu tartiibinayaa wuxuu soo bandhigayaa wuxuu fudaydinayaa macluumaad hore u yaalay waxaa la leeyahy buugga kan doctor hebel baa qoray ama hebel baa qoray waxaa ku qorane wax cusubi kuma jiraan inventions kuma jiraan laakiin waa muratib lima huwa macluum muxaqiq lituraa turaakii aadam bini aadamku uu lahaa buu xaqiijinaya dabeetana aqoontaa luum ama sharxaya ama fudaydinaya ama qaabku usoo bandhigaya mithodology buu bedelaya ama si kasta ha uu isticmaalo wax jiray ayuu samaynaya culamada badhna waxay dhahaan waa caalimun mustakshif waa researcher caalima ah laakiin wuxuu rabaa wax cusub inuu soo kordhiyo wax hore loo yidhi ma aha wuxuu mashquulka ku yihi wuxuu mashquulka ku yahay wax cusub inuu keeno das way dunida horu martay aad in badan u maqashaa infenshon cusub baa soo baxay dee rag baa waxaan ku mashquula adugu haddaanad kuwa mashquulahayna intii la yidhi uun sida loo warwareejinayaad ku mashquul tahay waxba keeni maysid marka waxaan leenahay aqoonteennu waa inay dhaaftaa inaynu noqonno dad muratibiina wixii la sheegay dad ama si fiican u soo bandhigi karaa ama soo laakiin dee haddaana taaba daanjasgaraynin ta kalena ma gaadhaysid horsocodkuma imanayo waxaad u baahantahay tanna inaad daanjasgarayso laakiin hamigaa ah inaad sidato inaad wax cusub soo saari kartid walidaalika raggaa hore rag aan aqoontoodu sidaa u buurayn ayaa dunida wax buuran ku soo kordhiyey qof qurho biniaadama lagu odhanaya uniyo intaasoo invention buu leeyahy uniyo intaas inventionku ma aha intaad riyooto waxaan dunida ka jira inaad keento bahalkan si fududoo loo isticmaal kara haddaad badhan ku kordhiso waa invention cusub waayo waxbaad fudaydisay aan hore oolin biniaadamku waxaan yaalla ninba dhibic buu ku darsado markii la isku dardaray bay noqotay maxay haddaad iminka gaadhigii mercedise dunida ugu horreeyey bal gala yutuubyadoo eeg keeryoonaheenna ka dheereeya keeryoonkan inu gacanta ku riixna ka dheereeya waa saxan yaroo cidlo yaalla oo motor yari dusha ka saaran yahay oo dhugdhugdhug ku horreeya oo ilaa intan buu soconaya laakiin waxaa la leeyahy waa gaadhigii ugu horreeya dunidu dhaqaajiso waa mucjiza marka saa loo eego indhaha maanta haddaad ku eegto waa waxbala'aan waa wax carruuri samayn karto laakiin wakhtigaa wuxuu ahaa sidaa maanta halkanuu gaadhigu marayo nin intuu riyooday un kaa kama soo guurinoo kanma imane maalinbaa bool baa lagu kordhinaya maalinba qasabad baa la rogaya maalinbaa waxuunbaa la lahaa waxbuu fudaydinaya laakiin dadkan maalinba inta ku daraya waxay ahayn dad rabay maxaan ku kordhiyaa maxaa maxaa horumar samayn kara idan waa culamo laakiinaa culama mustakshifiina waa culamo rabta inay wax kordhiso waxaan leenahay marka hadday diin tahayna qur-aanka weli wax badan baa inaga daboolan oo dunida iyo sidaa loo nooliye ka tirsan hadday kownka tahayna weli wax badan baa daboolan waxaa waxaa baadhaana waa maskax bini aadam maskax riyooto oo maskaxaa kale ka fiicanayna ma jirtee ciddii waddada qaadaaba natiijada way gaadhaa laakiin haddaad waddada mari weydo dee riyoonmaysid cina kuu soo waxyoonmayso marka aniga kelmadayda maanta waxay ku saabsiisantahay oo keliya jaamacad baa joogtaan waxaad tihiin mustaqbalkii ummadda jaamacaadka markay dadku dhinac marayaan waa jaamacad baa dadkao dhan yidhaahdaa marka waxay ka rajaynayaan dadku halkuu joogo intay ka qaadda inay horo u wadi doonto qofka rajadaa laga qabaana waa adiga ee jooga jaamacadda oo adiga adiga markaa waxaa kaa rabaa saddexdaa qodobo keliyaan maanta tilmaame kow inaad hawiyadaada xejisato diintaada dhaqankaaga iyo afkaaga inaad xejisato laba tasallux bilcilmi aqoonta inaad isku hubayso oo qaadatid saddex inaanad taagnaanin uun baaxis ama muratib ama wixii hore loo yulunin wadwadayee hamigaa inuu ku galo inaad wax ku kordhiso waanad ku kordhin kartaa ficlan waxaan rumaysanahay jinsiga soomaaliga la yidhaahdaa inuu yahay jinsi very intelligent aqyugiisu sarreeyo dad yar baa furas ka helay laakiin wax fiican bay sameeyeen dadkii furas ka helay ma aha eh, kuwa dadka qaar baa waxay idhaahdaan war soomaalidu waa yuhuudda afrikaanka bay yidhaahdaan yani soo jinas bay rabaan inay u tilmaamaan waa dad aqoon fiican leh waa dad maskax furan laakiin waa dad jahli la han weyn ceebteenna waa taa waa kibirsannayo waisla han weynnahay waxna ma ogin waa ceeb yara saa daraaddeed meeshii furahaa haysa joogtaan macallimiin iyo jaamacad iyo hanti laydinku bixiyey iyo dad raba inay wax idin baraan ma haysataan furaha qaata oo hore u socda sal اllahuma calى muxamadi wعalى alih وصaxbi وsلم والxamdu لilaahi رab العaalamiin